alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuul ilahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam waxaa inoogu dambeeyey baabu lqasama baabu qitaali ahli اlbaqyi wuxuu baab yahay qitaal ahli اlbaqyi dadka buqaadda la dhaahdo aladiina kharajuu cala alimaam imaamka ku baxa ama dowladda ku baxa in lala dagaalamo ereyga markaa baqaa yabqa albaqyu waa alictidaa horta marka hore laakiin saynu kutubta fiqiga iyo ku aragno waxa weeyaan faqaatilu latii tabqii xataa tafiia ilaa amri illah halkaasa laga soo qaato waa kooxda xadgudbaysa ee ka baxaysa awooddii dowladda wa huwa albaqyu khuruuju jamaacati min almuslimiin lahum shawka wa manca can qabdat اlimaam waa khuluuj jamaacati min almuslimiin waa bixitaan ay baxaan koox muslimiinta ka midi ah. shawka wa manca xoog iyo awoodla oo dee istifaacaya oo lahum shawkatun wa manca can qabdat imaam oo imaamkii aanu soo qaban karayn ilaa ula dagaalamo mooyaane haddii qof iyo laba iyo saddex iyaa yihiin laakiin waa niman xoog aho isruursaday matalan ciidan badan oo isruursaday oo khaariju waxa weeyaan lahum shawkat wamancat can qabdat اlimaam liyunaasicuuhu fi sulطaanihi bitaawiilin saaiqin liyunaasicuuhu si ay ugu qabsadaan fii sulطaanihi maamulkiisi bita'wiilin saaiqin waa keyn iyagoo haysta ta'wiil saaiqa oo macnihiisu yahay waxbay isku gegeysteenoo waa ta'wiil bay dabete samaysteen inay iyagu gar inay gar leeyihiinba iyagu bay kasoo qaadeenba oo maaha taawiil meena lakin sibay la noqotay iyagay si la noqotay kasoo qaad cid baa laga dilay horaa ciddii wax ka disho loogu soo qama waayey inay leeyihiin dmatalan waa lay madaxweynaha laftigiisuba wuu kala socdaa qadiyadan iyo wax lamid a ah. amba inay aaminsan yihin weli inaanay soo hoosgelin awooddiisa sidii mucaawiya bn abi sufyaan oo kale cidda imaamka ku baxda culimadu afar bay uqeybiyeenoo buuqaat weeyaan qolada koobaad waa qolada imika tacriifkooda aynu soo maray oo qolada awoodda le koox isurursatay amba jabhada ama wixii doona hala hahdo iyo nimankii la odhan jiray alkhawaarij khawaarijtuna iyagu waabay waxbay gaalaysiinayaan iyagu kuwan buqaadda ahi waxba ma gaalaysiinayaan inta badan oo dowladda ma gaalaysiinaya daalimada iyo wax lamid ba le aq baan ulenahy ba le inan dagaalano laakiin kuwan iyagu dhiigooy ba xaashanayaan waa alkhawaarij waktigii cali bin abidalib baana ugu horeysay iyagaana wuxuu ba culimadu lehen waa waa ashnac wa aqbaxu albugaa kuwa u daran waa kuwa taawiilka hayse dee dadka gaalaysiinaya qolada kalena waa qudaacu dariiq waa qolo dariiqa goysay qolo saddexaad qudaacu dariiq oo iyagu inama jazaء اladina yuxaaribuuna اllaha warasuulah wayascuna fi اlardi fasaada an yuqatla aw yusl xukunkaas aygu qaadanaya hadday markaa kooxaan badnan yihiin oo taawiilnaan haysan oo meelaha intay waddada istaagaan kolba dadka baabuurta iyo waxaa ka joojinaya qudaacu dariiq sidoodii baa loola dhaqmaya hadday ciidan iyo gobollo isuruursade yihiinna waxaa laga soo qaaday in yihiin buqaad ba ayaa laga soo qaadaya oo waa lala dagaalamaya وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وu qال رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulku وu uhi man xamla عalayna qofka noo soo qaata الsilaaxa hubka falaysa mina naga mid maaha ay falaysa calى طariiqati oo dulmi buu nagula dagaalamaya weyan qofka markaa muslimiinta hub soo qaata ee doonaya inu la dagaalamo ama muslimiintaasi ha noqdaan koox ama dowlad ha noqdaane falaysa mina markaa falaysa mina hadii la hahdo waa kabaairta waaweyn buu qofkaasi ku jiraa weyn maxaa loo qaadanaya un hubka markaa waxaa loo qaadanayaa un man istaxaqa yuxmal الsilaax liman istaxaqa an yuxmal oo waayo kalkufaari wاlbuqaa sida gaaladii iyo kuwii kale ay banaaneyd lala dagaalamo intaasaa hubka loo qaadanaya lakin cid kale muslimad hub loo qaadan maayo falaysa mina falaysa calى hadyina waa dariiqatina markaa weeyaan oo shareecada iyada kuwa raacsan ka maaha qadiyadaasina aad bay muslimiinta ugu badan tahay oo kuwa iswada dilay dee gawda isku haya falaysa mina markaa mar haddii uu rasuulku alay slam yihahdo waa kabaairta saynu ognahay waa qofka aan markaa xaq ulahayn hubkii qaato oo muslimiinta ula dagaalamo lakin haddii dowladdii ay tahay kasoo qado oo buqaad la dagaalamayso xadiiskan loo daliishan maayo man xamala calayna silaaxa looma daliishanayo ilan sharciba iyadu haystaa وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxu uhi man kharaجa qofka ka baxa can طaacati ay can طaacati الimaami imaamka daacadiisa qofka ka baxa wafaaraqa ka baxa aljamacata ay jamaacat اlmuslimiin jamaacada muslimiinta imaam kale qofka ka baxa wa maata sidaa ku dhinta famiitatuhu dhimashadiisu jaahiliyat weeyaan waa dhimashadii jaahiliga ee aan dee fawdada iyo ku salaysneed madax iyo waxba aan lahayn waxaa jirta masle aada shareecadu u oo dadkana ku adag inta badan laakiin dee maslaxadooda ku jirto horta marka hore waxaa waajiba ah in la samaysto ha ulil amri cid ummaddii u talinayso oo dee si wanaagsan loo eego loo xulo muslimiinto dham inay isku wadageeyen meeshay doonaan ba adunyada haka joogaane waa inay dowlad waaxida yeeshaan hal dowladah iyo hal imaam oo aanay u noqonin aanay noqonin duweylaad dowlado yaryar waa inaanay ukala go-in waa masalo kale sidan imika jirta haddii duweylaad ay ukala googo-aan ama nin waliba meel uu goosto oo dee waaqici uu keeno qof walba maxaa ku waajiba qof walba waxaa ku waajiba dowladda hoos jooga intaa awoodda leh ayaa waajib ku ah isagu inuu adeeco lakin marka hore raalli maya ma sax maaha iminka jaziira alcarabiya kaliya mise dowlado baa ka jira de soo maaha dowlado dhowraa ka jira soo maaha caalamkii islaamka intuu cumar bin khadaab ka telinayay waktigiisii radia allahu canhu amba cuثmaan bin cafan ama dowla umami misaa ka jira de ciidday ka badayay soo maha waktigii way dhacday oo m de way dowladdii cabaasiyinto kale way daciiftay dowlado badan ba u googoday iyadoo dowladdii weydna ay jirto marka adu almuhim culimadu waxay fatwoodeen cidda muslimka ah ee walow haba qaldanaad markuu gaar u gooyey intaa uu awoodda uleeyay cidda hoos joogta maxaa ku waajibay isagana iyaga maxaa ku waajiba inay ula dhaqmaan sidii madaxdii ay adeecaan ee awaamirtii isaga ay ka qaadanayaan taasi horta waa taayad lakin muslimiintu waa in marka hore dowlad kaliya yeeshaan markay sidaa tahay qofka ka baxaaya dowladda ku baxaaya la dagaalamaya iyadoon dowladdaasi gaaloobin iyadoon dowladdaasi aan gaalnimo la imanin walow macaasi ha la timaato walow dulmi ha samayso xoolaha ummadda hadday doontaan ha cunto uma banaana ilaa culimadu ay yaadheen ba qofkan waynu arki doonaa xadiiska qofka naftiisa difaacaya haddii dowladdii ay tahay naftiisa ka difaaci maayo xoolihiisa ay ka qaadanayaan wain akhada maalaka wadaraba dahraka ba xadiis qaarkood loo dirishay daraba dahra mar kasta maxaa ka dhalanaysaa haddii madaxdii la adeeci waayo waxaa ka dhalanaysaa fawda inay timaado oo iminka masaajidkaasoo keliya ka soo qaada aynu joogno waa inuu hal imaam yeesho tukinaaye hadduu qofni adaanu qeyb baan salaadda xaggaa kula xidhanaya qeybka mid kalena halkaas mid kalena aggaa mid kalena aggaa mid kalena aggaa intaa salaadoo keliya hadda wax dhibaaba ma lahaba ka soo qaad halkaa kana laba saf buu tukiyey kaasina laba saf kaasina laba saf soo fawdo iyo dee dhibaato un maaha bal maxaad malaysaa maamulkii dhammaa iyo ummaddii haddaba qofkaa waxa ku waajibay inu adeeco ya ladina aamanu aiicu wa aiicu rasuula wa amri minkum inta aanu gaaloobin ma lam tarow fiihim kufran bawaaxan calaykum min allahi burhaan buu nabigu alay isalaatu wasalaam heshiisyadu rasuulku la geli jiray alay slat slam saxaabadana waxaa ka mid ahaa wa anlaa nunaasica almra ahlahu bay saxaabadu leh inaanan ku qabsanin dadka madaxda ah, madaxnimadooda shuruudaasaa ayaa ka mid waxaa kaloo aad rasuulku alay sala slam gadiga u sheegay dadka ilaahay maalinta qiyaamaha ahiraynin inaanu la hadla inu yahay qof baayaca imaama laa yubaayicuhu ila lidunya qof madaxweyneah buu heshiis la gelaya laakiin muxuu kula gelayaa heshiiska ah adduunye wax kale kulama gelayo haddaad wax ay siisana waan ku adeecaya haddii kalena ku adeeci waa sanay dadku maanta u badan yihiin oo masaalixdii diin kama dhigaan masaladane eh. maxay ka dhigayaan maslaxay ka dhigayaan hadaad nagay wasiiri siiso hadaad lacag siiso hadaad caynkaa waan ku adeecay haddii kale beriga ku caaya wax doonaan samaynaya ilaa ay soo gaadhay kuwii xarakaadkan iminka dee halkan ay maanta istifaacayaan dowladda ay ku jiraanna ay siyaasaddeeda ka qayb galaanna waa waa amiirulmuuminiin bay ka dhigayaan hadday iska waayaanna waxaa laga yaaba in war la dagaalamo de diin maaha man kharaja man kharaja can اطaacati qofka ka baxa aacada xadiis qaar ku tilmaamaysa taako qofka ka baxa wax ka weyn iska daafo wa faaraqa jamaca jamaacadaasina waa jamacat muslimiin oo imaam keliya ku urursan oo madaxweyne keliya u talinaayo sidaa ku dhinta famiitatu jaahiliya markaa muxuu rasulku ala sla slm ugu shabahay miita waa masderkiye waana masder nawci maana sida loo qaabka dhimashada wi tilmaamaya waxa weeyaan qofkii waktigii jaahiliga maxaa jiray dadku may lahayn madaxnimo madaxnimo may jirin carabtuna iskumay hogaansami jirin nin waliba wuxuu lahaa reerka iyagaan taageersanahay ana min khusayata in gawat gawaytu wain tarshud khusayatu arshudu anuu reer quseeyaan ahaya bu ihi o hagaagtana waan hagaagaya hadday luntana waan lumaya an iyagunbaa taliya sanya meeshay doonaan markaa meeshay maraan baan la marayaa dabeete islaamku dhaqan cusub buu kusoo kordhiyo ah in qof keliya laga amar qaato la adeeco cibaado ay tahay ilaahay loogu dhowaanayo qofka markaa intuu imaamkii saxdaa ka hoos baxay sidaa ku dhintaa isagoon imaam u talineynin oo helaya imaam u taliyana hadday adduunyaduba khalkhashay wixiiba horeerana waa gaardee qofka sidaa ku dhimanaya waa miita jaahiliya waa dunuub buu ku dhintay iyo kabaa'ir ku dhintay yuu gaaloobin be laakin miitatuhu ka miitati اljaahiliya weya waa tashbiih sidii jaahiliga oo kale ayuu u geeriyooday waxaana ka dhashay khuruuج calى اxaakim dadka ama dowladdoo lagu baxana shar weyn baa ka dhashay ila culimada ataa de ku idhahdo haddii xataa uu gaaloobay maxaa loo egaya haddana almaslaxa walmafsada isagoo gaala haddii dee khuruujka marka lagu sameeyo intaa sharkaa maanta jira laga cararayo mid kasii weyni uu imanayo waa la iska daynaya oo maaha waa la adeecaya iska daynaya w hadduu muslim yahayna hadalkeeda badaa waxaa la culimadu qof khuruuj ku sameeyey imaam ama dowlad lama hayo ilaa haddii u jirana maslaxada uu keenay ila masixu koliba raadinaya wuxuu islaa bal hadda wax ka bedel bu iyo mafsadada uu keenay maxaa badan mafsado keenay ama mafsadadu ka ka carlay mid ka weyn iyumaa imanaysa oo intaa ummaduhu ay urursan yihiin iminka qofka tuugaa waa la xidhayaa ka qofka la dulmiya waa lasoo qabanaya qofka tuugii u dhuumanaya ka booliska nidaamka lagu sheegaya waxa weeye bay ummadda ugu fadhiyaan laakiin marka foodadu bilaabanto masaajidkan lagu ammaan helayn wax kalaba iska dhaaf xataa masaajidka gudihiisana qofka ku ammaan helayn dumarka la kufsanayo xoolaha la dhacayo kaba la dilayo qofka weyn ka kale waxa la baabiinayo gaajada iyo faqa way wada socdaan dagaalkuna libaas aljuuci walkhawf xataa ilaa minka ganacsigan iyo nidaamkan iyo waxaan kala wada socday ad arkayso nin waliba meel arsaaqda usoo kusoo shaqo tegayo iyadoo arsaaqdii lahay qore haddana waxaa ummadda ku dhacaysa burbur iyaa ku dhacaysa taana waa la soo arkay oo dee bal waxaad wareysataa un dadkan dhibaatooyinka iyo qaxoontiyada iyo meelaha soo maray xaaladooda wareyso waayo dadka dhalinyarta way iska xamaasad badan yihinoo si yar baa daqaa'iq wax loogu gelin karaa wax yaroo aada u fudud oo xataa ayn manu ka qaadana markaa cid kastoo dhiiri gelinaysa in dadka dowladaha lagu baxo oo laga takhalusana inay ahlulbaadil yihiin baynu halkaa ka qaadanaynaa kuwa markaa khudbadaha jimcaha akhriyaya ee dowladda kugu diraya waxba ka dhegaysanin haba la idhaha runtuu dadka dadka way waalayaani ninkaa hebel waa geesi runta kama gabado oo runtiisu ma miyuu utaga madaxweynaha ku idhaha waxaay waxaasaad ku qaldantay ka joog kuma idhaahdo intuu halkaa mimbarka soo taagun bu isbaacbaaciyaa sidaasaa la sameeya culimamada la cunaya waxaas bu walba afartan midho hor fadhiya ayuunbu aad moodaa inuu iska dhadhicinayba hadalkiisa meelaha la geynayo dabeetna dad badan baa odhanaya waa geesi oo libaxkaasi dee dadku way foodada ka helaan me dadku inta badan xagga kale jecel yihin وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت waxay tii qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم تqتل cmاarا الفئة الbاغية rasuulku wuxu uhi slى الlaه عليه وسلم تqتل cmاarا cmaar waxaa dilaya alfiatu kooxda albaaqiyaةu xadgudubtay ee imaamka ku baxday rawahu muslim camaar binu yaasir waa saxaabigii macruufka ahaa isaga iyo aabihii yaasir iyo hooyadii sumaya camaar isagu mu ahayn qurayshta laakiin deegaanka halkaasay deganaayeen oo qoladii bani makhzuum la odhan jiray ee abujahal iyo khaalid bin walid qoladaas ayay la ologhaayeen oo qofku inta badan de markuu berigaa dowlada may jirine eh. markuu deegaankiisi meel aan ahayn tago qabiil kale ayuu gaashaanbuur la noqonayaa magta iyo difaaca iyo waxaa la gelaya marka ayagu qabaa'ilkii kale reer yamaneed bay ahaayeen camaar iyo hooyadii laakiin ma kaana kaanat ama addoon bay ahayd waxaan se u malayn wali war filaya ma hubo anaha kaanat sawda lakin ma hubo oo yaasir baa guursaday gabadhaas dabeetna camaar iyo ba dhasha almihii way islaameenoo qoyskaa waa kuwa qolada culimada siiradu yidhaahdaa ciddii u horreysay shahiida waa ala yaasir inkastoo xadiiska sab sabra ala yaasir faina mawcidakum aljanna xadiiska culimada in badan ay daciifiyeen laakiin iyagu ciddii u horreysay shahiida inay ahaayeen camaarna isagoo rasuulka alayه الslat slam maalin la shaqeynayo oo masaajidkii nabiga la dhisayo oo lebankii lasoo gurayo ayaa ragga kale leban leban bay soo qaadaya lakin isagoo laba midhoo leban uu soo qaadayay markaa isagoo soo socdo lebankiisa waduu nabigu uhi alayه الslat slaam wayxun licamaarin taqtuluhu alfiya albaaqiya camaar waxaad dili doonta kooxda xadgudubta yaa dili markaa kooxdii mucaawiyaa dishay taasi waxay daliilu noqotay in kooxda mucaawiya haddaba mucaawiya bin abi sufyaan oo saxaabi ahaa iyo kooxdiisu ay buqaad ahaayeen ku baxay imaamkii cali bin abi aalibna ahaa kooxda kale markaa maaa la hahda kasoo horjeeda ahlulcadli baa la odhanaya qodaas inuu imaamkii saxda ahaa si awgeed baa dee khulaafadii afartaa lagu sheegay ilaan cali lagama saarin soo maxaa waajiba in la aamino cali bin abi aalib kamid ahaa khulafadii muslimiinta oo si saxabaa lagu doortay weyan ahlulxalli walcaqdi baa doortay mucaawiyana maxaa waajib ku ahayd inuu khilaafada cumar uu hoos yimaado khilaafada cali inuu hoos yimaado ayaa waajib ku ahayd laakiin isagu mabuu soo gelinba wuxuu leey waan dooranaya manuu ku haysanin xagga madaxnimada sida dad badan ay moodayaan bugaagtan iminka iskuullada lagu dhigtay wax badan waxaa jira markaad la doonaya saxaabada in lagugu diro saxaabada wanaaggoodii lagaga sheekeyn maayo lakin maxay ka sheekeynayaan dagaaladii saxaabada dhex maray iyo waxaasi ka sheekeynaya marka mucaawiya bin abi sufyaan dee in adeerkii baa la dilay oo waa ayo in adeerkii cuثmaan bin cafan oo weliba dee imaamkii dhammaaya kooxdii dishina way joogtaa weliba ciidankan cali baana ka mid yihin oo niman dee khawaarij halkaa jiro isaguna gobol dhan buu haysto awood buu lahaayo shaam gobolka le o dhan lagama qaadin shaam oo dhan isagaa ka telinaya muddo dheer walaalkii baa ka talinayey uu geeriyooday dabeetna isagaa loo dayay waqtigi cumar ibn nin aada siyaasadda iyo maamulka ugu wanaagsanna u ahaa mucaawiya bin abi sufyaan laakiin dee xagga fadliga iyo derajada iyo cilmiga midna marnaba dee uma dhoweyn cali bin abi aalib mana kala fogeyn cali bin abi aalib oo waa reer bin cabdimanaaf oo meel fog bay iskuma jiraan sida xagga kale marka si loo dhigo cali bin abi aalib waayo waa cali bn abi aalib bin cabdilmualib bin hashim bin cabdimanaaf soo maaha isna waa mucaawiya bin abi sufyaan binu sakhr binu xarbi bin cabdishams bin umaya bin cabdishams bin cabdimanaaf sidaa markay ta markaa wuxuu yihi haddaba dhiiggii cusmaan anagaa u xignee dee ha la soo qabto horta intaan cali la doonay cali waynu dooranayna waynu taageerayna caalina madaxnimada kuma haysan wey markaa saas ka dhiganta laakiin horta waxaa ka horeysa dee dhiig xaq baanu leena inu raadsano dhiiggeygii oo ninkii ciddii dishay hala laayo calina radi allahu isna wuxuu yihi nimankani awood bay leeyihiinoo shawka iyo xoog bay leeyihin markay casmaan dilayeenba waa la difaaci kari waayey dee horta ay wada taageero aynu awoodeysanno dabeetana aynu qabanno marka aynu layno saasaana tacaalimaana u yar dhoweyd xagga ra'yiga maca dalika haddana cali siista laftigiisa xarbulfitan baa lagu tilmaamay waayo waxay hayd isna la dagaalamin horta u iska daayo waayo cali ciidan buu diyaariyey dabeetna weerarkii baa dhacay oo saasay ku dhacay dhowr dagaal khawaarijtu iyagu nabadi dan uguma jirto nin jira nabad waanay dantiisa ahayn waayo waa dilka geystay ee marka horeba doonaya inaan la heshiin dabeetna markay muslimiintu doonana heshiiyaanba habeenkii inta isla qaybiyey waqtiyada qaarkoodsa la sheegay ay qeyb ciidanka qeyb halkana ka soo galeen halkana ka soo galeen iyadoo laleeyahay berri aynu wada hadalno herkaa halgu kala joogto saas ayuunbay isku bilaabaan dee waliba muxuu is qoladii kale way kugu ballan furtay ilan dadki ahlusharkaa weligood waa saasune dadkumay isku danayan iyagoo sharki ka shaqeynaya sidii iyadoo calina uu markaa sidii uu yahay laakiin weli arrintii aanay u awoodeysan cali oo dadko dhan isku dabaridan ayaa calina khawaarijta dileen mucaawiyana way dhaawaceen isla habeen kaliya go-aansadeen intaba aynu ka cali baa radi allah lixdii bilooda ka harsanayd soddonkii rasuulku sheegay alkhilaafatu bacdi halaaثuuna bul soddonkii sano ka harhsanaa lixdii biloodee ka harhsanaydna xasan bin cali oo la doortay baa haysay madaxtinimada marka xasan bin cali oo intuu ciidan badan iyo taageero aada u badan oo dee mucaawiye ka xoog badan haysta ayaa haddana mucaawiya erguu soo diray wadahadal baas dhacay shuruud buu dhigtaa xasan waa uu aqbalay kadibna markaa wuu tanaasulay aad bay uga xumaadeen nimankii doonigaiyo dagaalka iyo rabshadda waadna ceebaysay bay idin muslimiinta ceebeeyey ba bal innaga waxay iska celin kara isdhiibtay adigu saa samayso markaasuu alcaaru annaar ceebta laguu sheegaya waa naarta waxaan diiday buui mulki inaan idinku dhameeyo caqligiis ajiib aha waaan doonay waxaan diiday buuhi inaan madaxnimo doon aan idinku dhameeyo intiinaasi baad ku dhamaataan sanadkaa maxaa loo bixiyey markaa caamulshamaaca muslimiintu way midoobeen halkaasuu markaa ugu teliyey mxuha mucaawiya radi allahu labaatan sano oo muslimiinta u telinayay haddaba kooxda iyadoo muslimiintii ay ahaayeen saayo haddana rasulku yihi alfia taana waxay ku cad inuu cali bin abi aalib xaqa uga dhawaayo mucaawiya inuu xaqa uga dhawaa mucaawiyana taawiil buu laakinaysa soo lama idho soo mayna soo dhigin soo culimadu ma soo sheegin fi albaaqiyadu waa inay taawiil haystaan taawiilku haysta muxuu ahaa cali anu weli muu talin cali cali weli anumaan dooran madiina laga doortay dhiigaygana waan doonaya markaa horta la qabto ayaan markaasaa samaynaya bale waxaa la soo wariyey markii loo sheegay camaare la dilay kooxdii mucaawiye dishay laga soo wariyey cumaan eh, cali eh, inuu yihi mucaawiye dee waxaa dishay waxaa dilay goobta keenay sabab uga haa inuu iska inuu halkan ku dhinto yaa sabab uha cali baa sabab uga haa keen dabeetana camar bin caas isaga la socdaa ku yidhi dee waaye xamsanah rasuulkaa dilay calayhi isalaatu wasalaam hmm. ilan xamse waa kii dagaalkii uxud ku dhintay rasuulkaa yidhi kaale dagaalan soo maaha de way xaamsana rasuulkaa dilay markaa marka hadalkaaga la aago calaa xaddi qowliga axaadiis ataa daliishanaya waxaa kamid aha rasulku ala sala slam la tazaalu طaa'ifatu min umati calى اlxaqi mansuura wa hiya bishaam ba axaadiis qaarkood ku jirta wahum bishaam shaam bay joogaan kooxdaasi aakhirkana shaam way ku ururi doonaan oo meelaha xaquu ku hari doono weeyaan bilaad shaam sheekh albani ba radi wuxuu joogay wadanka suuriya ayuu ku barbaaray suuriya markaa laga eriyey markii dambe dee wuxu uhi sham kamaan tegin weli urdun unbuu tegey halkaasuu sheeku markii dambe degay oo uu ku dhintay akhirkiina markaa urdunna waa sham waa isla sham sham waa dhul barakaysan maxay nagala gudboon labadaa kooxeed ee muslimiinta ka ah waxay nagala gudboon iyadoo ay sidaa tahay haddana inaynan mucaawiya mar hadduu taawiil haysay khayr badanna uu leeyay slaftiisu axaadiis badan ba u soo aroortay waa kutubta caqiidadana waata lagu tilmaamo sida lumcat ictiqaadka oo kale uu ku sheego sheekha markaa ibnu qudaama khaalu lmu'miniin khaal abtiga muuminiinta xageeba abti loogaga sheegay maadaama muxaabiba ay walaalahaayeen oo muuminiinta hooyadooda ay tahay isna khaalu lmu'miniin ayaa lagu sheegay waxaa intaa uga socdaalun dad baa camal ka dhigtay markaa inay haddaba mucaawiya caayaan aflagaadeeyeen kuwaa shiicada lagu sheegayo halka calina ay meel kala gaadhsiiyen la ka dhigan qaarkoodna cali un bay markaa iyaguna cagsiga ka gaadhsiiyeen oo meel kala joojiyeen oo reer banu umeya inkastoo culimo badan la yidhahdo ma sugna lakin haddana qaar badan baa nacdali jiray cali bin abi aalib cali bin abi aalib ayaa waqtigoodii nacdali jiray marka eh, faعalayhi tasla الnaara طaa'ifataani إxdaaهuma laa tartadiihi khaliifata wa tanasuhu الأkrى ilaaha ثaani waxay ku jirtay qaxdaaniyada cali bin abi talib markuu sheegayey sababtiisay laba qolo naarta ku galeen iska ilaali bu leeyay ama uu amaanay markaa xaq buu leyay buu soo sheegaya qolo khaliifnimo ogo mar hali ahaa إxdaahuma laa tartadiihi khaliifatan wa tanusuhu اlأkrى ilaaha ثaani qolada labaadna ilah baabay ka dhigayaan rawaafidna lagu sheegay maanta in badanoo kamid ilah bay ka dhigeen isagoo nool loo ku yidhi ilah ilaah baaba tahay ba ilaah iyagii baa tahay cali oo nool bay u yimaadeen codana abuurana arsaaqay ku yidhah kadibna markaa dab buu ku guray lama raأytu اأmra amra munkara ajajtu الnaari wadacawtu qambara وعن بن cمر رضي الله عنهma qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم hل tdrي ma garanaysaa ya بنa aadم ya بna umi cabdi ibn umi cabdiow kayfa xakm اla kayfa xukm الlahi si xukunka ilaahay fii man cidii baqaa ku xadgudubta baqaa ku baxda imaamka ee ka xadgudubto min hadi ummati ummaddan ka mida ah. qaala wuxu uhi allahu rasuulu aclam alihii rasuulka ogaal badan qaala wuxu uhi laa yujhasu la iskaba raacin maayo loo dhammaystiri maayo calaa على calaa shariixiha keeda dhaawacma majruuxiha walaa yuqtalu la dili maayo asiiruhaa maxbuuskeedana walaa yudlabu la raadin maayo oo la daba ordi maayo haaribuhaa keeda baxsada walaa yuqsamu la qaybin maayo fayuhaa xoolaheedana la qaybin maayo haniimatuha rawahu bazaariy rawahu اlbazaar wاlxaakim wasaxahu fawahima xaakim waa saxiix buu yihi xadiiska oo fawahima uu ismoodsiye weli ibn xajar ee saxiix maaha faina fii isnaadihi maxaa yeelay sanadkiisa waxaa ku jira kawthara bin xakiim wahuwa matruuk waa nin matruuk oo dee aada u daciif wey marka وصح عن علي رضي الله عنه من طرق نحوه موquuفا لakiن علي isagoo mوquuفa drq buu kaga ansaxay أkرaجه بن أbي شhayبة والحاakم xadiiskani waa ضaعيif waxaa kaloo iشhkaalaadka ku jira ka mid ah بن أmi cabdi waayo waa kuma cabd للhi بن masعوud halkan cabdاللahi بن cmر baa warinaya haddana de markaa inkastoo taasi laga jawaabi karo la ohan karo cabdillahi bn cumar soo wariyey rasulka lakin cidda u kula hadlay waxay ahayd cabdillahi ibn mascuud lakin dacfi baa xadiiska ku jira macnaha lakin xadiisku tilmaamaya waa sax intaasoo daliiloo kalea sheegay oo da sheekhu inoo sheego ka ah cali bn abi aalib laga soo wariyey maxaa loola dagaalamaya buqaada gaalnimo loola dagaalamaayo edbin baa loola dagaalamaya marka hore soo maha faqatilu lati tabqi xataa tafiya ilaa amri illah marka horeba weyaan oo ummaddan ay kala daadinayaan iyo dhiiggan ay geysanayaan iyo nidaam daradan ay keenayaan awgeed baa lagula dagaalamaya oo waa la edbinaya maadaama ay sidaa tahay muslimiinna ay yihiin hadduu mid iyaga ka mida dhaawacmo gaalka maxaa bannaan markuu dhaawacmo in loo dhaawac tiro oo kawlkaga sii siiyo iyaga lama dhaawac tirayo kuwada asiirkaana la dili maayo waa maxbuuska waa lahaynaya waa la edbinaya ka baxsaday iyaga ka mid ah la dili maayo laga daba ordi maayo hadduu iska bacday yacaan meel ahaa kala yacaan lakin culimad waxay haddii ay koox kale ku biirayaan hadduu markuu ordayo koox kale oo isla buqaadi ka mid oo meel ku urursan uu ku ordayo markaa waa laga daba ordaya waa lasoo qabanaya ilaan fitnadii buu sii wadaayo faygana laqaymayo fayga iyo haniimada kala duwanaayen soo ma ahayn waa wixii aan xoog lagu qabsan haniimada xoog lagu qabsan marka xoolaha iyaga ka ah xataa guryahoodii ay ka yaaceen iyo meelihi ay ka tegeen iyo inta laga soo qabtaba la qaadan maayo waa la waa xoolo muslimi ay leeyihiin maxaase xadiisku daliilu yahay dee dhaawaca hadduu ku dhinto inaan mag lahayn haddii dhimash marka lala dagaalamaya ay dhintaan inaanay mag lahayn in la soo qafaalan karo oo la xiri karo laakiin aan la dilaynin sida gaalada kale ka bannaan وعن crفجة بن شhريح رضي الله عنه qال وxu uhi samictu waan mqlay rasuul الlahi salى الlaه علي sl rsulka alla yqulu leh man ataakum ninka idin yimaada wa amrukum isagoo arrinkiina iyo taladiinu jamiicun ay urursan tahay yuriidu isagoo doonaya an yufariqa inuu kala kaxeeyo jamaacatakum ururkiinaasi faqtuluuhu dila akhrajahu muslim wa amrukum jamiicun calىa rajuli waaxidin baa xadiis qaar kuso aroortay nin keliya aada ku midaysan tihiin marka xadiisku waxa weeyaan iyadoo qof iyadoo dowlad keliya aada leedihiin oo hal imaam iyo hal madaxweyne idin talinayo qof hadduu idin yimaado hadduu idinku diray imaamkiisu leeyahay aniga koox baan goosanaya xaggaasaynu dagaalamayna taasaynu qaadanaynaa kaa iska ilaaliya inaad raacdaane isaga laftigiisa dila inaad dishaan weydii bannaantay waayo waa baaqi kaasi fitnu kicinaya marka gaalnimo bayaan loo diline laakiin qofka khaarij cala alimaam imaamka ku baxaya xataa afkaba hadduu xitaa ka samaynayo marka lawaaniyo uu joogsan waayo waa la dilaya way banaan marka qadiyadaas waay kutusaysa inay aada u culusta iyo midnimadu inay wax aada u culusta iyaduna aanay sahlanayn samictu rasuula lahi sala la ala man ataakum amrukum jamiicu idinkoo midaysanoo urursan calaa rajulin waaxid markaa midnimada iyo ururka halkaa diintu inay aada u xoojinaysa soo arki maysa kii kala tuurayeyna maxaad umalaysaa kuwa kale markaa axsaab diiniya baynu ka dhex samaynaynaa dowladihii islaamka dhexdooda waxaa ka mid a ah culimada khuruujka xaakimka lagu sameynayo ururadan islaamiga ee ka hoos samaysa ilan dowladu kama ahayn ee madaxweyneyaal kale iyo waxyaalo kale lehe iyagu markay doonaan ku kicinaya ee waana asbaabay u asaasmeen markoodii hore yuriidu an yafriqa jamacatkum faqtiluuha baabu qitaali اljaani wa qatli murtad wuxuu baabu yahay qitaal aljaani kii xadgudbeyn lala dagaalamo aljani waa kii markaa dembaabay ee dembi lala yimi oo dembi lagu qabsado la yimi wa qatli murtad iyo karidoobaha xadiiskaa hore muxuu tilmaamaya riwaayadka qaarkood maxaa ku jirtay an yashuqa casaakum ya idin qorantaas doonaya ushiina inuu dilaaciyo usha markaa imika waa weyaan alijtimaac waاlijtilaaf aslu اlcasa ul baa rasuulka ku sheegay alay slat slam markaana halkaana waxaa laga qaadanaya inay waajib tahay in la adeeco dee qofkan madaxweynaha la adeeco mar haddii la yihi kii adeeci waayey isaga la dagaalama maxaa halkaa laga qaadanaya inay waajib tahay in la adeeco dantii ummadda u maaliyo maslaxad maa leegaya aljani wa almuctadi calى اlabdaan wa calى اlaطraaf haakada waa qofkii aduu dad kale ku xadgudbaya ama jirkoodii ku xadgudbaya ama naftoodii murtadna waa aladi irtadic al islam وعن cبد لله بن cمر رضي الله عنهma qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasulku وxu man qutila qofka la dilo duna maalihi maalkiisa sokadii fahuwa شhahiid شhahiid weeyaan qofka isagoo maalkiisa difaacaya ay duna maali wahuwa yudaafic can maalihi qof baa la doonay maalkiisi in laga qaado xoog lagaga qaato dabeetana wuu isdifaacay waa shahiid hadduu sidaa ku dhinto haddii uu isagu shahiid noqdo mar haddii isaga loo ogolaaday inuu shahiid yahay ilaahay rasuulka ku sheegay salى الlahu عalيه wasalam haddii isaga uu wax dilana wax maga laguma laha weyaan hadduu isagu waxgeyso haddaba ma xukunkii shahiid ku qaadanaya culimo badan baa yihi mayna xukunka shahiidka xagga ajarku ka leeyahay laakiin waa la maydhayaa waa lagu tukanayaa waa la kafnaya haakada qaaruna waxay maya sidaasoo leeyahay si shahiidka loo noqoya xadiiska waxaa laga qaadanaya ana difaac can nafsi jaa-isun mar haddii nafti maalkiiba la baneeyey wa difaac can اlahli wاlmaal min baabi اlأwlى nafti iyo maalkii in la difaaco وعن cمrان بن xusein radي الlaه canهuma qal wuxu uhi qaatla uu la dagaalamay yaclى بن umaya rajula nin oo facadda uu qaniinay axaduhumaa midkood saaxibahu saaxiibkiisi u qaniinay qofkii uu la dagaalamayey fanaزaca wuu soo jiiday haniyatahu fanaزaca wuu soo wuu soo tuuray uu ka soo reeyey haniyatahu foolkiisi foolkiisi faاkhtasama waxay iskula xukun tegeen faاkhtasama ay faاxtakama ilى النabiyi slى الlaه alay slm faqala wuxu uhi ayacaddu miyuu qaniinaya axadukum midkiin akhaahu walaalkii kamaa yacaddu siduu u qaniino alfaxlu awrka qoodhahay awrka qoodhahay xooggahay siduu u qaniino kale u qaniinaya miya laa diyata lah mag ma laha mutafaq lafd lmuslim xadiiskani xadiiskii sii oojin horuu sii xoojinayaaye labada nin markay dagaalameen mid baa midka kale fartiisa qaninay dee nin fartiisa la qaninay miyuu adkaysan karaya fartii buu soo dhuftay markuu soo dhuftayna foolkii baa soo raacay markaa kii foolka laga ridayay foolkaasi isagu muu yeesheen mag soo muu yeesheen rasulku wuxu laa waayo midkiin wuxuu walaalkii u qaninaya sida awrka oo kale halkaa waxaa laga qaadanaya muctadiga qofka xadgudubka isagu sameeyey haddii ictidaagiisa ay wax ku gaadhaan qofbuu feedhay isagaaba qofka feedhay gacantii baa jabtay mag ma laha waayo isagaa ictidaaga qof buu qori ku ridayey qorigiibaa dib ugu soo noqday isaga amba intuu qofkii ku dhacay bay xabaddii ka soo baxdo uu ku dhacday haddana isagiina u dhintay miyaa la odhanaya magtii maya qaatala wuu la dagaalamay ibn umaya rajulan facadda wuu qaniy axaduhumaa midkood saaxibow fanazaca haniyatahu dhooshiisiibuu soo siibu ka soo triday fakhtasama ila nabiyi sala la alay slm faqaal ayacaddu miqaniy axadukum akhaahu kama yacaddu lfaxl waa su-aal diidmaa markaa laa lahu mag ma laha wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala abulqaasim sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi low ana mraan qof ialaca caleyka uu kaa eego ku soo eego ialaca caleyka uu kusoo daalacdo kusoo eego ay nadara ileyk gaar ahaan qofkii markuu guriga ku jiro kale wayaan bikayri idnin ogolaansho la-aan adigoon adigu arrintaa raalli ka ahayn oo faxadaftahu aad finiinto bixasaatin quruurux aad ku tuurto faxadaftahu aad ku tuurto bixasaasin quruurux oo fafaqata aada soo tuurto caynahu ishiisa lam yakun calayka laguguma laha korkaaga junaaxun wax dembiya wax dembiya lagu leey ma jirto maadaama dembi lahayna magna laguguma laha weyaan ishii dhamayda kontonka ahayd sidaasuu qofkaasi ku waayay mutafaqun caleyh wa fii lafdi liaxmed wanasaayi wa saxib ibn xibbaan falaa diyata lahu walaa qisaas qofkaasi magna yeelan maayo qisaasna in looga jarana yeelan maayo marka ma banaano qofkii dee inuu iyo meelaha iyo egeego ama qof dee meel ku asturan haddiiba aan raali ka hayn haddiise uu eego qofkii ma qofkaa waxyeelo oo intuu dhagax ku tuuro ishii dhamayday ka soo dhacdo mag qofkaasi low ana imraan iطalaca calayka bigayri idni faxadaftahu alxad xadafka ku tuuray bicasaatin rasuulku ala sl slam fininka siisuu u diiday lakin kama soo qaad imika haddi saa u dhacdo fafaqata lam yakun calayka junaaxun wax dembi ah oo lagu leeyay ma jirto falaa diyata lahu walaa qisaas xadiiska وعن البراء بن cاasim رضي الله عنه قال وxu qضى رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم رsulku wuxuu xukmay أنa xفظ الxawaaئdi ay xفظ الbasaatiin bustaanada ilaalintoodu waxay saarantahay bالنahaari calىa أhlihaa ehelkeeda dadka beeraha leh ayay maalintii waajib ku tahay inay ilaashadaan wa ana xifda almaashiyati xoolaha ilaalinteeduna bileyli habeenka calaa ahlihaa ehelkeeda iskale ayaa lagu leeyahay wa ana calaa ahli lmaashiyati waxaa ku waajiba dadka maashiyada xoolaha haysta xoolo dhaqatada ah ma wa ana calىa ahli اmaashiyati ahlulmaashiya iyo xoolo dhaqato waxaa lagu leeyahy maa shay asaabat ay baabi'iso maashiyathm xoolahoodu bileyli habeenkii rawaahu axmed warbacatu ila tirmidiy wasax bn xibaan wafii isnaadi ikhtilaafu markaa xadiiskan sheekhu sababtu usoo geliyana waynu sheegi doonaa baabkan waxaa markaa xadiisku tilmaamaya un maalintii haddii xooluhu ay beeraha cunaan waxba laguma laha ilan xoolahaasi way iska daartageen hadduu dana ciidaba lama joogte ninkii beerta lahaa bay tahay maalintii inuu ilaashado laakiin haddii xooluhu habeen ay daaqaan dee waxaa waajib ahayd habeenkii la xereeyo ina beerta u ka seexanaya habeenkii qadiyad saasina qur-aanka ku soo aroortay inkastoo lafti ahaan aanay ugu soo aroorin lakiin markay culimadu fasirayaan qisada nabiy llaahi daawuud iyo sulaymaan fafahamnaaha id nafashat qanamu اlqowmi marka xoolahaas marka habeenkii ku faafin weyaan wallahu aclam wxmd lla tawfiq asalaamu calaykum